rabbi adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur reediyo kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegaystayaal meel weliba joogtaan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay sideeda nofembar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha doorreediya kulmiye magaalada muqdisho qodobaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulamada champions leaga oo la ciyaari doonaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ma united ayaa ish lagu hayaa caawa kooiy tobanka habeenimo waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta copenhagen tan haag ayaa doonaya guushiisii labaad champions leaga qeybta ama xil ciyaareedkan wareeg gurubyada inuu gaaro sidoo kale waxaanu eegi doonaa ganarsna iyaguna garoonkooda caawa waxay ku soo dhaweyn doonaan koox kubadda cagta safilia oo kulankii ugu dambeeyey soo garaaceen oo arsenaal ayaa guuldaro dushu saarisay kulankii ugu dambeeyey safilia oo ay sbain booqdeen sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa koox kubadda cagta real madrid iyaguna garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan koox kubadda cagta sporting baraqa halka kooxda kubadda cagta zelisburg weliba kooxda kubadda cagta inter milan ay wada ciyaari doonaan kulanka kale ee xiisaha badan u dhexeeya napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta uni berlin u eegi doonaan halka byr munijna iyaguna kooxda kubadda cagta galatasaray la ciyaari doonaan kulamadii la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta brushio dortmund laba gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta newcastle united halka barcelona guuldaradii ugu horeysay dusha loo saariyey iyadoona sidoo kale aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ac milan iyaguna guushii ugu horeysay ayay ka heleen kooxda kubadda cagta b h e. xalay laba gooliyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta b h e. halka taageerayaasha kooxda kubadda cagta ac milan ay ku maadeysteen wiilkoodii hore ee golahay danaruba sidoo kale mancity ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay xil ciyaareedkan wareeg lix tobanka champions league usoo gudubta kadib xalay saddex gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta yangi boys waxaynu eegi doonaa wararka suuqa kiliibsiga kuna soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka ciyaaraha radio kulmiye waa hagaag dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dooreediyo kulmi magaalada muqdisho kulamadii la ciyaaray aynu ku bilaabeynaa iyadoona kooxda kubadda cagta mancity noqotay kooxdii ugu horeysay xil ciyaareedkan usoo gudubta wareega lix iyo tobanka champions league waana kooxda la socdaalinaya sanadkan in mar ay ku guuleysan karayaan mancity ayaa kooxda keliya sanadkan leeyahay kaalinta koowaad ay ku jiraan dhanka saadaalinta sidoo kale real madrid waxay kamid tahay kooxaha loo saadaalinaya sanadkan inay markaa jaabins liga ay ku guuleysan karayaan haddaba markaynu eegno ciyaaryahanka haalan ayaa wacdareynaya xilli ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda kubadda cagta mancity xilli ciyaareedkan waa ciyaaryahaanka goolasha ugu badan dhaliyey isagoo markaa iminkanba sii maraya shan gool todobiyo kulan uu ciyaaray waxaanu ka mid yahay ciyaaryahanada xilli ciyaareedkan goolasha ugu badan dhaliyey isagii harikaniyo marka xiryaankan innaba caadi maaha sidoo kaleeto afartii kun lagu dambeysay afar gool ayuu dhelinaya halkaa shantii kun lagu dambeysay laba gool uu dheliyey champions liga xilli ciyaareedkan afar gool ayuu siiyey oo dhanka champions liga erin halan waxaana uu ka mid yahay labaatanka ciyaaryahan ee taariikhda ugu goolasho badan isagoo labaatan iyo kow sano ah ayuu haddana wuxuu sameynaya asigoo saddex labaatan jir weyaan uu sameynayaa taariikh inaba caadi ahan weyaan haddaba haalan kadib markii uu goolka kuwa dhaliyey waxa uu dabcan u dabaaldegay waxaanuu sameeyey dabaaldigii diidiya drogba isagoo ka ballan qaaday ee toddobaadkii hore ama labo toddobaad ka hore markii abaalmarinta baalandoor markii la bixinayay xafladda ayuu ka codsaday ninka la yidhaahdo diidiya drogba inuu sameeyo dabaaldiga ama dabaaldegiisii hore marka isagana ballantii ayuu u sameeyey isagoo dabcan goolkiisii markuu dhaliyay kadibna dabaaldiga diidiya drogba uu sameeyey markii dabcan waxa weyaan ciyaaryahankan inaba caadi maaha marka kadib volin ayaa goolka labaad dhaliyey qeybta hore ciyaarta haalan ayaa sidoo kaleeto kii saddexaad ku daray waxaana ka caawiyey goolkaasi ciyaaryahanka lagu magacaabo rico lewis haddaba markaad eegto eh, eh, kooxda kubadda cagta man city iyo macalin beb gordola xalay ciyaaryahaanada qaar ayuu inta badan ciyaarsiinayay kuwa inta badan haysan fursad sida ciyaaryahanka lagu magacaabo jack oo xalay ciyaarta dhammaystay kadib xataa waxauu yidhi waxaan doonayaa sidaan oo kale inaan ciyaarta u dhamaysto aan ciyaaro laakiin macquul maahan ciyaaryahankan waxa weye maadaama booska duku booskiisii uu ka qaatay jack waxa weeyaan xaaladiisii oo kulmada soo socdo oo hubanti ma aha oo inta badan macquulna maaha in ciyaaryahanka duku la fadhiisiiyo jackna la ciyaarsiiyo halka ciyaaryahanka lagu magacaabo matio covadg iyo mathias nunes fursad la siiyey iyaguna sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo rico lowis rico lowis inaba caadi maaha stones sidoo kale xalay marka rudri waa u nastay waxa uu u nastay wax kale maaha waa kulanka soo socda horyaalka premier leaga chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta xalay waxaana sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo benado silva sidoo kaleeto julian alvares lama taaban ciyaaryahanadaasi duku xataa isagu toban daqiiqo ayuu ciyaarta ka ciyaaray keliya sidaas ay tahana waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanadii xalay nastay marka waxay isku diyaarinayaan kulanka xiga horyaalka premier leaga chelsea waayadan waxa weyaan waxay bilowday kooxaha waaweenka maaragtay inta badan ama kooxaha tabsigis loo yaqaano inay dabcan ku dhegto sida liverpool arsenal sporis kulankaana todobaadka xiga waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta chelsea mancity markii aynu eegno kooxda kubadda cagta mancity waxay noqotay koox markaa dabcan u dabaaldegta boqol kulan oo kulmada markii la eego yurub markii la eego ama koobabka yurub markii la eego waxa ay noqdeen kuwo marka boqol kulan badiya ama yurub league ha noqdo ama conferency league inkastoo conferency league weligooda uusan ciyaarin laakiin Eh, inta badan tartamada yurub laga dhigo ay waxay noqdeen kuwo markaa boqol kulan guul gaara eh, markaad eegto kooxda kubadda cagta mancity eh, kulamadii ay ciyaareen afar kulan ayay ciyaareen afartuba way badiyeen waxa weeyaan wax guuldar ah maysan kala kulmin kooxaha arbi libsig iyo yangi boys xil ciyaareedkan gruubkooda labayo toban gool ayay dhaliyeen gruubka halka iyagona saddex gool keliya laga dheliyay marka mancity ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay xil ciyaareedka soo gudubta marka mancity markii la eego xil ciyaareedkan hoomkooda innaba caadi ma oo waxay ku yihiin kuwo aad iyo aad u khatar badan dhowr iyo labaatan kulan ayay gurigooda miiting ku yihiin markaad eegto sidoo kaleeto eh, kooxda kubadda cagta barcelona iyaguna waa lagu maadeysanaya inkastoo kooxda kubadda cagta barsha keliya hal dhibic u baahan tahay laakiin barcelona guuldaro ayay kala kulantay kooxda kubadda cagta shaktar duniski kadibna ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, danielo sikan weeyaan ciyaaryaankan ayaa goolka markuu dhaliyey dabaaldigii juudi billigham ayuu sameeyey waxaa weeyaan kadibna ciyaaryahankan ayaa dabcan goolkiisii ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta shakhtar doniski hadda gruubka markaad eegto kooxda kubadda cagta barcelona kaalinta koowaad ayay ku jiraan kooxda kubadda cagta borto kaalinta labaad ayay ku jiraan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo shakhtar doniski iyaguna waxay ku jiraan kaalinta saddexaad haddaba kooxda kubadda cagta barsha kulanka soo socda waa in markaasi dabcan ay dhibco qaadataa weeraan hallibe laakiin markaad eegto barcelona waa inay u dagaalamaan booskooda sababtee tahay booska kaalinta labaad iyo kaalinta koowaad way kala fiican tahay kaalinta koowaad markaad gasho waxaa laga yaabaa wareeg lix iyo kooxo iska yaryar oo markaa la eego aad kala kulanto kaalinta labaadna markaad gasho waxaa laga yaabaa kooxa cagta bayr mulig oo kale isku soo aadaan mancity oo kale isku soo aadaan markaad eegto arsenal oo kale isku soo aadaan dhanka talyaaniga kooxaha b h oo kaleeto faransiiska isku soo aadaan marka baalsha waa inay kaalintood koowaad u dagaalamaan boorto iyaguna way badiyeen sagaal dhibcood ay leeyihin marka gruubka waxaad arkaysaa barcelona sagaal dhibcood ay leedahay boorto sagaal dhibcood shakhtar doniskin sagaal dhibcood marka kulanka labada kulan xigana barcelona waxay la ciyaari doontaa kooxda boorto iyo weliba kooxda kubadda cagta antiwe marka labadaasi kulan waxaa looga baahan yaha barcelona in markaa saddex dhibcood ay ka qaataan ama labada kulanba ay badiyaan si kaalintooda koowaad ay ugu dagaalamaan laakiin keliya hal kulan ay u baahan yihiin inay dhibca helaan oo halkulan halkaasi kulan dee dhibca helaan waxay ka dhigan tahay in weli geliya tobanka ay usoo gudbi karayaan marka barcelona iyaguna guuldaradii ugu horeysay ayay la kulmeen haddaba shaafi hernandes waa tababarihii taariikhda markaad eegto ee ugu guuldarada badan wareeg gurubyada shan jeer ayaa la garaacay tan iyo labadii xilli ciyaaradii ugu dambeysay marka shaafi isaga waxa uu ku wanaagsan yahay horyaalka laliigaha laakiin kuma wanaagsan champions leaga shan jeer waa markii ugu horeysa taariikhda muddo kadib weyaan shan jeer weli gurubyada la garaaco laba sano ilaa iyo saddex sano gudihii kooxda kubadda cagta barcelona kulankii xiisaha badnaa ee xalay dhexmaray kooxaha milan iyo b g waxa uu ahaa kulan aad iyo aad u xiiso badnaa oo markaad kooxda kubadda cagta b ayaa la garaacay milan iyaguna guushii ugu horreysay ay ka gaareen kooxda kubadda cagta b h g ama xil ciyaareedkanba champions leaga kooxda kubadda cagta ac milan dhammaan kulmadii ugu dambeysay ciyaareen waxaa weeyaan xataa gool maysan dhalinin laakiin rafaeliyow ayaa markaa dabcan wacdareeyey oo markaad eegto sidoo kaleeto olivier jerude haddaba xalay garoonka weyn ee lagu magacaabo joseba mesa ama garoonka sansiri stadium waxaa ka dhacday waa cdaro markaad eegto stephen bel waa stephen boli weeyaan ayaa soo dhoweeyey ciyaaryahanka ama macalinka macalinka b h e, louis inaba caadi maaha xataa sidoo kaleeto markaad eegto jeruud eh, kooxda b e, oo markaad eegto waxa weeyaan inta badan muddo ama waddankiisii ka dhisan eh, tio hernandes oo kaleeto magnin oo kale dhammaan ciyaaryahanadaasi waa wada faransa biyajina faransiiska ee ka dhisanta halka danroma oo isagu waxa weyaan talyaaniga uu isagana yimid talyaaniga laakiin si fiican looma soo dhaweynin haddaba ciyaaryahanka uu magacaabo janluco eh, danaroma ayaa xalay markaad eegto isagu eh, inta badan lagu maadeysanayey oo taageeryaasha koox kubadda cagta ac milan ayaa inta badan waxay ku haysaneen magaca danroma oo ay leeyihiin lacagta ayaad ka doortay ama ka dooratay kooxda cagta ac milan marka ac milan waa kooxda labaad taarikhda ugu badan jambins liga halka kooxda kubadda cagta b iyaguna weli wadaysan ku guulaysan tartan champions leaga markaad eegto marka danruma isagu marka b waxa uu doontay lacag oo lacag feegaya soo daabaceen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ac milan kadibna ciyaartu markay socotay ayay ku daadinayeen ama eh, ku tuuriyeynayeen lacagtaasi feega ah Eh, iyagoo markaasi ku maadaysanaya oo ay leeyihiin eh, lacagta waxa ku tarto marka labada iyo kowdii iyo sanadkaasi kooxda kubadda cagta b h ayay ciyaaryahaankaasi fariya ku qaadatay xataa ciyaaryahankan waxa uu diiday in heshiis cusub uu kordhiyo si kooxdiisa xataa weeraan lacag uga macaashso laakiin ciyaaryahankan ayaa ogolaaday in markaa eh, uu ku biiro kooxda kubadda cagta b waxa uuna ka mid yahay ciyaaryahanada ugu mushaaraadka badan kooxda kubadda cagta b h marka golhayahan xalay waa lagu maadeystay taageerayaashana talyaaniga xalay aad iyaad ay u tuuliyenayeen ciyaaryaankan haddaba markaad eegto kulanka wuxuu ahaa kulan xiise badan ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta v h e aad iyaad u dadaaleen halka golhaye eh, magnan uu marka aad iyaad loo ammaanayo oo si fiican xalay u ciyaaray sida ninka lagu magacaabo t hernandes ninka la yidhaahdo fakayo tamori xataa calabria ninka la yidhaahdo yunis mose ciyaaryaankaasi caadi maaha kristian bolosig ninka lagu magacaabo robin loftsheek isagana aad iyayaa loo ammaanayaa rafalio mid ka mid a ah goolasha ugu quruxda badan xil ciyaareedkan u dhaliyey marka goolkaasi xataa waxaa loo arkaa kan ugu wanaagsan toddobaadka la dhaliyey champions leaga jeruud isaguna inaba caadi maaha haddaba ciyaaryaanka lagu magacaabo olivia jeruud isagoo daadan jira ayuu haddana wacdareynaya ciyaaryaankan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta b h e, waa soddon iyo toddoba sana jir waxa uu dhashay soddonkii setembar kun sagaal boqol siddeetan lixdii ciyaaryahankan ayaa hadda waxauu ka yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ac milan haddaba isagoo soddon iyo toddoba sana jir ayaa xil ciyaareedkan waxauu ka mid yahay ciyaaryahanada talyaaniga ugu goolasho badan afar iyo toban kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ac milan xil ciyaareedkan toddoba gool ayuu siiyey halka saddex goolna uu caawiyey dhammaan tartamada oo idil ciyaaryahankan ayaa u saftay sagaal kulan kooxda kubadda cagta ac milan tan iyo markii uu kaga soo tegay chelsea soddon iyo sagaal gool ayuu siiyey oo dhalina halka caawinna uu siiyey saddex iyo toban gool marka olivier jaruud isagana inaba caadi maaha halka rafael liyow isagana lamaanayo xil ciyaareedkan ciyaaryahanka liyow isagu shan iyo toban kulan uu u saftay kooxda kubadda cagta a milan waxa uu dheliyey afar gool halka uu caawiyey saddex gool marka ciyaaryahankan isagana caadi maaha aha wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu khatarta badan milan afartan toddoba kulan afartan iyo toddoba gool ayuu siiyey soddon iyo shan goolna waa uu asisti gareeyey markaad eegto boqol toddobaatan sideed kulan u ciyaaray kooxda kubadda cagta ac marka ciyaaryaankan isagana innaba caadi maha xalay waxaa goolka koowaad ka dheliyay kooxda kubadda cagta ac ciyaaryaanka lagu magacaabo milan skelener ciyaaryaankan waxa uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta inter milan marka inter milan iyo ac waa laba kooxood aad iyaad isku neceb markaad eegto waana derbiga weyn ee milan marka ciyaaryaankaas ayaa bilaabay markuinos ayaa ka caawiyey kadibna rafaaliyo ayaa goolka barbaraha keenay jeeruudna waa uu ku daray konton daqiiqa ciyaarta markay maraysay labadaasi gool ayayna ku badiyeen xalay ciyaaryaanka rafaaliyo iyo bulsij ayaa ka dhaawacmay kooxda kubadda cagtay simalan marka warxun ayaa usoo yeeraya inkastoo tobar stephen boli uu shaax ka qaaday in dhaawaca rafaaliyo uu yahay mid iska macquulah inkastoo christian bulsij isagana uu yahay dhaawacle weyn laakiin wuxuu leeyahay waynu arki doonaa kulammada soo socda haddii ciyaaryahaanadan ay inoo soo laaban doonaan haddii kale haddaba xalay kilini babe markaad eegto iyo cismaan dambeele wax way ka qaadi waayeen kooxda kubadda cagtiisi milan haddaba imbabe waa mid ka mid a ah ciyaaryahanadu khatarta badan dunida sanadkan ama sanadada soo socdaba mustaqbalka waxaa loo arkaya in ciyaaryahankan ugu guulaysan doonaa baalmarinta baalandooro xilli ciyaareedkan afar iyo toban kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta b h e. labaiyo toban gool ayuu u dhaliyey halka hal gool uu asisti gareeyey halka ciyaaryahanka lagu magacaabo cismaan dambeele isaguna markaad eegto xil ciyaareedkan keliya saddex kulan ayuu siiyey saddex gool ayuu siiyey kooxda kubadda cagta d s g afar iyo afar iyo toban kulan uu u ciyaaray marka ciyaaryahankan isaga xataa wuxuu leeyahay waan ku faraxsanaa kooxda kubadda cagta b g aniga wuxuu leeyahay maanan u malaynayn inaan b s g tagayo mustaqbalka laakiin markaan arkay b g inay soo dalbatay eeaan kasoo tagay kooxda kubadda cagta barsha ayuu yidhi ciyaaryahanka cismaan dambeele dhanka kalena haddii aynu eegno eh, kooxda kubadda cagta brushia dortmund iyaguna waxay garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united iyadoona kooxda kubadda cagta newcastle united markaad eegto eh, xil ciyaareedkan kulamada aweyga aad iday ugu dhiban yihiin kulamada hoomka ay ku fiican yihiin markaad eegto gruubkan waa gruubka dhimashada ama gruubka geerida kooxda kubadda cagta b h weliba kooxda kubadda cagta brushia dortmund kooxda kubadda cagta newcastle united kooxda kubadda cagta eh, milan marka saddex afartaa markaad eegto afartan kooxood keliya waxaa loogu baahan yaha laba koox inay markaa usoo gudbaan wareega xiga sidoo kaleetana markaad eegto eh, milan iyaguna waxaa weeyaan weli fursad ayay haystaan newcastle xataa fursad ayay haystaan lakiin groupkan markaad eegto eh, dortmund waxay leedahay toddoba dhibcood afar kulan oo ay ciyaareen laba kulan ayay badiyeen hal kulan ayay barbaro galeen hal kulan waa la garaacay saddex gool ayay dhaliyeen laba goolna waa laga dhaliyey hal kooxda kubadda cagta b e iyagu waxa weeyaan afar kulan way ciyaareen lix dhibcood ayay hantiyeen ama shaqaysteen laba kulan ayay badiyeen wax barbaraha maysan gelin laba kulan ayaa la garaacay xil ciyaareedkan newcastle iyo ac milan lix gool ay dhaliyeen eh, toddoba gool ay dhaliyeen lix gool ayaa laga dhaliyay marka b g e, waxaad arkaysa difaacoodi inuu xil ciyaareedkan yahay difaac liita milan iyaguna afar kulan way ciyaareen hal kulan ayay badiyeen laba kulan ayay barbaro galeen eh, laba jeerna waa kooxda kubadda cagta ac milan iyagu afar kulan xilli ciyaareedkan oo ciyaareen hal kulan ayay badiyeen laba jeer barbaro hal jeerna guuldaro waxay dhaliyeen laba gool afar goolna waa laga dhaliy marka milan iyaguna waxay ku xun yihiin dhanka gooldalinta newcastle iyaguna afar dhibcood ay leeyihiin afar kulan oo ciyaareen afar dhibcood ayay leeyihiin hal kulan ayay barbaro galeen hal kulan ayaa la garaacay markaad eegto sidoo kaleetana afar gool ay dhaliyeen afarta goolna waa laga dhaliyey marka hal kulan ay barbaro galeen hal kulan way badiyeen laba kulanna waa la garaacay kooxda kubadda cagta newcastle united marka dortmund b g milan iyo newcastle dortmund ayaa fursad fiican haysta ugu yaraan b g sidoo kale milan sidoo kale xataa newcastle united haddii ay badiyaan labada kulan soo socda waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta newcastle iyaguna in markaasi dabcan ay badin karayaan ama in marka ay soo gudbi karayaan laakiin keliya laba kooxood ayaa looga baahan yahan kooxda kale waa eurub liga ay aadi karayaan dhanka kaleetana haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta atletica madrid iyaguna xalay way baashaaleen lix gool ay ku garaaceen waxaa laga yaaban yahay ninka lagu magacaabo anton grisman grisman xilli ciyaareed qurux badan ay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta atletica de madrid shan iyo toban kulan xilli ciyaareedkan oo u ciyaaray dhammaan tartamada idil kooxda kubadda cagta atletica madrid kow iyo toban gool ayuu siiyey marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha marka ciyaaryahankan ayaa lala xiriirinayay inuu aadi karayo bilowga xil ciyaareedkan kooxaha sacuudi arabia sida kooxda kubadda cagta alnasar iyo alitifaaq iyo kooxda kubadda cagta alahli iyo alhilaal laakiin ciyaaryahankan ayaa ka doorbiday ama diidayba inuu markaa ka tago kooxda kubadda cagta atletico madrid xil ciyaareedkan ciyaaryahankan innaba caadi maha waa u baashaalaya markaad isagoo xalay dabcan uu cadireeyey xil ciyaareedkan afar kulan ayuu ciyaaray champions leaga afar gool ayuu dhaliyey halka laliigahan isagana toddoba gool uu haysto marka anton grisman cidnaba caadima xalay lix gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta celtic grisman ayaa bilaabay daqiiqadii lixaad qaybta hore ciyaarta barbaro markaad eegtaan eh, afartan shan markii maraysay goolkii labaad ayaa yimid morata ayaa dhaliyey grisman ayaa ku xijiyey sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo samuel leno ayaa goolka kale dhaliyay morata ayaa ku xijiyey mar kale sidoo kale uu u lexeeyey haddaba markaad eegto kooxda kubadda cagta atletic madrid sanadkan innaba caadi maaha champions leaga afartii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen tartanka champions league afartaasi kulan laba kulan ayay badiyeen laba kulan barbaro ayay galeen labaiyo gool ayay dhaliyeen keliya shan gool ayaa laga dheliyay marka inaba caadi maaha gruubkan laasio ayaa todoba dhibcood leh kooxda kubadda cagta feynood waxay leedahay lix dhibcood halka celtic iyaguna waxaa weeyaan hal dhibcood ay leeyihin marka celtic gruubkan way ka hareen oo boqolkiiba boqol ay iska caddahay maadaama hal dhibic ay shaqaysteen afar kulan xil ciyaareed ciyaareen xaleyna sidoo kale borto ayaa laba gool kaga badisay kooxda kubadda cagta atweb halka ciyaaryahanka lagu magacaabo bebe oo difaaca kooxda kubadda cagta borto xale taariikh u sameeyey waxau noqday ciyaaryahankii ugu daadaweynaa taariikhda markaad eegto waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu daadaweynaa ee dhaliya gool jamnis lig isagoo jira da-da afartanka sano marka ciyaaryahankan wuxuu dhashay lix iyo labaatankii februaar kun sagaal boqol sideetan saddexdii waa afartan sano jir sidaas yay tahayna waxa weeyaan waa uu wacdareynaya xilli ciyaareedkan sideed kulan ayuu u saftay kooxda kubadda cagta borto marka borto iyaguna way dadaalayaan oo inaba caadimaha sanad qurux badan ayay qaadanayaan halka kooxda kubadda cagta arbi libsig iyaguna ay guuleysteen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta lazio iyaguna kooxda kubadda cagta fynod ayay hal gooli waxba ku garaaceen haddiinu eegnana arsenal iyaguna caawa waxay la ciyaari doonaan kooiyo tobanka habeennimo kooxda kubadda cagta markii ugu dambeysay kooxda kubadda arsenal iyo sevilia kulmaan waxay ahayd soddonkii julaay labada kun iyo waa markii ugu dambeysay wayaan kulan champions leaga kulmaan waxay ahayd toddobiy labaatankii nofembar markaasina waray guruubyada ayay isku arkeen kooxda kubadda arsenal iyo sevilia iyadoona markii ugu dambeysay dabcan garoonkana ku kulmaan waxay ahayd caawa kulan tartan champions leaga waxay ahayd garoonka caawa lagu ciyaarayo arsenal garoonkooda waa imarat stadium waxay sagaaliyo tobankii setembar labada kun todobadii markaasina kooxda kubadda cagta arsenal ayaa garoonkooda saddex gool kaga badisay koxda kubadda cagta sevilia marka caawinaynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta arsenal ay garaaci doonto gool goolahay david raya ayaa lagu soo bilaabi doonaa caawa waa shaxda macquulka zinshiku gabriel william saliba white diglaris gorgino fabio fiera bukaisaka leandro tarasad william martines waa martineli ayaa lagu soo bilaabi doonaa shacda macquulkaas thomas masbaartay martin odigad gabriel jesus iyo smisrow dhammaan ciyaaryahanadiisii way maqnaan doonaan adaba gruubkan waa e, gruubka ba waa gruub b arsenal ayaa hogaaminaysa lix dhibcood ay leedahay lenis shan dhibcood safilia laba dhibcood b s v laba dhibcood ay leeyihiin halka kooxda kubadda cagta real madrid iyaduna ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta sporting baraqa kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan real madrid waxay ku ciyaari kareen shaxdan golaha keba ninka lagu magacaabo francalcia david alaba anta rodriger dani carfahal tony cruz camafinka federigo valverdi rodrigo joselu iyo fenicia gia sidoo kaleetana waxaa laleeyaha macquulen kulanka lagu soo bilaabo ciyaaryaanka lagu magacaabo ardagular tubad katuba belataw iyo jomeni iyo weliba ninka lagu magacaabo jod bilgham dhammaan ciyaaryahaanadaasi way seegi doonaan oo tababaruhu waxaa uu shaaca ka qaaday in juud billingham kulanka toddobaadka xiga ay macquul tahay inuu ciyaaro dhanka inter milan ee kooxda kubadda cagta zelsburg ay la ciyaari doonaan iyadoona kooxda kubadda cagta napoli iyo nimbalina kulanka uu noqon doono kulan xiisa badan halka benfica iyo real sociedadna kulanka uu ahaan doono kulan inna waanan caadi ahayn weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho markan hadaynu eegnana wararka kala jira kooxda kubadda cagta ma united waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee copenhagen haddaba kulanka wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aad u xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta manchester united ay doonayaan in markaasi dabcan kulankoodii labaad oo xiriir ah ay badiyaan champions leaga kulankii hore copenhagen ayay garaaceen oo markii la eego guuldaro hal gooli waxba ayay gaarsiiyeen afar iyo bishii hore iyadoona koox kubadda cagta laakiin copenhagen ay tahay koox inaba caadi ahayn shantii kulan ugu dambeysay oo ciyaareen dhammaan kulamada oo idil keliya hal kulan ayaa la garaacay halka afar kaleetana ay badiyeen haddaba gruubkan markii eh, la eego koox kubadda cagta galatasaray waxay leedahay afar dhibcood kooxda kubadda cagta united waxa leedahay saddex dhibcood kooxda kubadda cagta copenhagen iyaguna hal dhibcood ay leeyihiin marka ma united sida keliya kusoo bixi karto waa sidan waa in caawa ay garaacdaa kooxda kubadda cagta copenhagen marka hore sidoo kale waa in ay rajeeyaan in kooxda kubadda cagta bayer munij ay garaacdo kooxda kubadda cagta galatasaray sababta ay tahay haddii kooxda kubadda cagta galatasaray caawa ay guul kala kulanto ama guuldaro dusha u saariso kooxda kubadda cagta bayer munij waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta galatasaray fursad fiican ay haysato kaalinta labaad maadaama kaalinta koowaad kooxda kubadda cagta bayer munij durba waxaweyaan ay xaqiijisteen markaad eegto kooxda kubadda cagta ma united ciyaaryahaano muhiim ay ka daawacan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo casamiro lucashow factor lendolof marcos rashford xataa waa uu maqan yahay ninka lagu magacaabo leando matins waa uu maqan yahay dhammaan ciyaaryahanadaasi way maqan yihiin iyadoona kooxda cagta ma united markaad eegto ciyaaryahanada ka maqan ay kuwa kuwo markaasi muhiim u ah haddaba tababare eric tenhag waxa uu todobaadkan gudihiisii uu amaanay bruno fernandes oo guulka ama goolka guusha u dheliyey todobaadkan fulham ayay hal gool waxba ku garaaceen iyadoona koox kubadda cagtama united waddada guulahay kusoo laabteen haddaba kooxda kubadda cagtama united waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolhaye andre wanana sidoo kaleeto diego daylod harry maguire iyo rafael faren iyo wambisaka sidoo kaleeto mark tumani eh, ninka lagu magacaabo ericson garnacho bruno fernandes iyo belesteri iyo weliba hojiraan waa shaxda macquulka ay ku ciyaari karayaan laakiin kooxda kubadda cagta united waxa weeyaan xilli ciyaareedkan dhibaato ayaa haysataa dhibaatadaasina wax kaleba ah waa dhanka gooldhalinta xilli ciyaareedkan ciyaaryahaanka lagu magacaabo hojland saddexdii kulan ugu dambeysay uu ciyaaray champions leaga isaguo saddex gool ayuu haystaa oo markii la eego eh, markii la eego xilli ciyaareedkan bruno fernandes isagu way ka jaban tahay sidoo kaleet eh, rashford way ka jaban tahay markaad eegto kooxda kubadda cagta munaad xil ciyaareedkan eh, dhammaan waryahanadooda waxaa weyaan xataa ma dhalin wax gaaraya eh, shan gool xataa maysan dhalin markii la eego ama goolal gaaraya shan gool marka taa ka dhigan in xil ciyaareedkan waxa weyaan waryahanada kooxda kubadda cagta united ay aada ugu jaban tahay haddaba markaad eegto ciyaaryahaanka lagu magacaabo mek tumany ayaa ah xil ciyaareedkan ciyaaryahaan markaad eegto isagu saddex gool dhaliyay horyaalka ee bermaliga taa oo ka dhigan in ciyaaryahaankan mak tomany uu yahay ciyaaryahaanka aadka u khatarta badan isaga io wila fernandes mi saddex saddex ayay haystaan halka hochland isagoo baadigoobayo goolkii ugu horeeyey ee u dhaliyo horyaalka bermaliga laakiin saddex gool oo horyaalka oo champions league ayuu haystaa haddiinu eegno ciyaaryahaanada ama united dhaawacyada kaga maqan sida ciyaaryaanka lagu magacaabo casamirow iyo weliba ninka lagu magacaabo leandro tarzad waa leandro martines wayaan tababar waxa uu shaaxa ka qaaday in la heli doono gebagabada bisha labayo tobanaad ee december wuxuu leeyahay waxaa la heli doonaa gebagabada bisha labayo tobanaad december haddaba markaad eegto kooxda kubadda cagta united waxay doonayaan in markaasi dabcan wadada guulaha ay si toosa ah ugu soo laabtaan haddaba kooxda kubadda cagta united markaad eegto saddexdii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen keliya hal jeer ay badiyeen laba jeerna waa la ka raacay halka markaad eegtana markii labaad ay doonayaan champions league inay badiyaan kulankii horena waxay ka badiyeen kooxdan ay caawa ciyaari doonaan ee copenhagen mar kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta united waxay doonayaan in ay markaasi dabcan ay sanadkan ay rajeeyaan in wareegii lix iyo tobanka ay gaaraan inkastoo gruubkan marka la eego kalatasaray eh, iyo munited ay isku dhigan oo kooxda kubadda cagta galatasaray waxay leedahay afar dhibcood kooxda kubadda cagta munited waxay leedahay saddex dhibcood markaynu arki doona sidoo kale ciyaaryaanka lagu magacaabo jordan sancho ayaa gebi ahaanba laga saaray toddobaadkan gudihiisa whatsappka gruubka oo weyn oo markaa la eego kooxda kubadda cagta munited inta badan ay fariimaha ay kusoo diraan iyo waxyaabaha cusub haddaba ciyaaryaankan waxaa la aaminsan yahay inuu ka tegi doono markaasi toosa ah, marka meel weliba waa laga saaray groupka waa laga saaray kooxda waa laga saaray tobabarka waa laga saaray ciyaaryahankan ciyaaryahaanada da-da yar ee labaatan sana jirka iyo siddeed toban sana jirka ah ayuu ciyaaryahaankan markaad eegto oo inta badan uu tobabar ula qaata taasoo ka dhigan in ciyaaryahaankan dabcan gebi ahaan buu ka tegi doona xil ciyaareedka markii ay dhammaato kooxda kubada cagta mnited marka kooxda kubada cagta mnited dhibaato ayaa haysata marka jordan sanjon waxaa la aaminsan yahay inuu ka tegi doono kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo manchester united xilli ciyaareedkan markaad eegto marka ciyaaryahankan eh, jordan waxaa leeyahay wuu ka tegi doonaa kooxo badan ayaa sida kooxda kubada cagta chelsea ayaa kamid ah eh, sidoo kaleet waxaa doondoonaya kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo tottenham xataa way doondoonaysaa marka ciyaaryahankan inaba caadima Magic System, Rêve One, Shaoki. kulamada kale la ciyaari doono hadii aan eegnana kooxda kubadda cagta bayrmunig galatasaray waa kulan xiisi badan kooxda cagta galatasaray weliba kooxda kubadda cagta bayrmunig waxay doonayaan iyaguna in markaasi dabcan waa bayr munig keliya waxay u baahan tahay hal dhibic inay ka qaataan ama ay ka badiyaan haddii ay badiyaan gruubka ay kasoo gudbi doonaan wareegi lix iyo tobanka sidoo kaleeto hadii kooxda cagta galatasarayna ay badiso waxa weeyaan stiil fursad fiican ay haystaan kooxda cagta bayr munig marka kulanka wuxuu ka dhici doonaa garoonka weyn ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta byr munij garoonka alianza arena waxaa iswajahayaa ninka lagu magacaabo thomas tuqel iyo weliba okan brook waa tababaraha kooxda kubadda galatasaray haddaba markii ugu dambeysay kooxda kubadda galatasaray soo boqoto garoonkan waxay ahayd todobiy labaatankii setembar kun sagaal oo kooxda kubadda cagta byr munij wayaan lix gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta galatasaray iyadoona markaasina kooxda kubadda cagta bayer munij wareegii lix iyo tobanka ay kaga gudubtay halkaasna wareegii sideed dhamaadka champions leaga ay gaartay markii ugu dambeysay lix gool ay ku garaacday marka caawana waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta bayer munij haddii markaasi dabcan ay guulaha ay sii wadan doonaan lakiin bayer munij waxa weyan waa koox inabaan caadi ah weeyaan wareeg guruubyada waa kooxda taariikhda ugu dheer oo abitina oo waxaa leeyahy muddo ugu dambeysay kooxda kubadda cagta bayer munij in wareeg guruubyada champions leaga ee dabcan laga badiyo haddaba markaad eegto golahaye noya iyo weliba ninka lagu magacaabo davis ninka lagu magacaabo minjekim iyo weliba abumakana iyo ciyaaryaanka lagu magacaabo kimij lember leoresani jamaal musalla coman iyo weliba harikayn waa shaxda macquulka ah oo ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta bayer munij caawa marka delight ayaa ka maqnaan doona halka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo galatasaryna uu ka maqnaan doono ciyaaryahanka lagu magacaabo edombele haddaba galatasaray icardi ayaa ciyaaryahanka u khatarta badan sidoo kale tolfa zaha ayaa ka mid a ah. teete ciyaaryahan aad u khatar badan lucas terero isagana inaba caadi ma ah marka dhammaan ciyaaryahanadaasina caawa ay ka hor imaan doonaan kooxda kubadda cagta ee bayer munija